alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma amiin qala almusanif raximah llah iclam arshadaka allahu liطaacatihi ana alxaniifiyata milata ibraahiima an tacbud allaha waxdahu mukhlisa lahu ddiin iclam ogow arshadaka allaahu allah ha ku hanuuniyo liطaacatihi taacadiisa ha kugu hanuuniyo ad allaha atiicayse ana alxaniifiyata yacnii diinka ka soo iilanaya shirki iyo baatil dhammaantii ka soo iilanaya oo tawxiidkii ikhlaaska u soo iilanayo ku sugani millata ibraahiima oo diinkii ibraahiim ahaatay an tacbud allaha waxdah waa inaad allaha caabuddo waxdahu xaaluu allah keligii yahay aad allaha caabuddo waxaad allaha caabudaysaa mukhlisan xaalaad u saafi yeelayso u badhaxtirayso lahu ilaahay addiina cibaadada aad u saafi yeelayso keligii caabudayso oo aanad cid la wadaajinayn cibaadadiisa isaga u gaar yeelaysa wuxuu ku bilaabay sheikhu yacnii inuu leeyahay ogow ogow wuxuu uga hormariyey masalada sheegisteeda si u baraarujiyo muhimmadda weyn ee ay leedahay mas'aladani oo ah in allah keligii la caabudo cibaadadana loo saafi yeelo loo barax tiro cid aan lala wadaajin hadday tahay shirkiga kiisa weyn iyo hadday tahay shirkiga kiisa yar mid walba xataa shirkul asqar aan lala iman oo ah markaa istusnimo iyo wax la mida cibaadadii aanad kula iman iska daa cid kale inaad ugu dhowaanayso allah ahayne waa in allahoo qura ugu dhowaanaysaa allahoo qura aad sawaab iyo ajar kaga doonaysaa iyo inuu cadaabka kaaga badbaadiyo aad ka rabtaa kaagana raalli noqdo laakiin bini aadam ha kugu ammaanaan muraadkaagu waa inaanu ahayn ikhlaaskii waa la waayaya ikhlaaska waxaa lagu waayaa laba shay ashirku alakbar iyo ashirku alasqar shirkiga weynida badan iyo shirkiga kaa ka sokeeye ka yar ama ka waabsan oo ah marka waxa weeye istusnimada iyo ismaqashiinta iyo wax la mid ah oo waa maxay waa idhaaru alcibaadati yacni markaa in cibaadada la muujiyo si ay dadku u arkaan oo dabeedna qofkii ugu ammaanaan taasaa waxaa la yidhaha riyaa riya baa la yidhahdaa idhaaru lcibaadati liyara annaasu fayaxmaduuhu calayha si ay dadku u arkaan markaa dabeedna ay ugu ammaanaan oo ugu mahadiyaan ujeeddadaa inuu u samaynaayaa la yidhaahdaa istusnimo la yidhaahdaa marka istusnimaduna ikhlaaskii waa diidaysaa marka waxaa la rabaa in waxa weeye allah oo keliya la caabudo cibaadadan loo saaf yeelo iclam markuu yidhi arshadaka allah buu ku xig siiyey waa ducada markaa u ducaynaayo ixsaanka uu samaynaayo weeye oo isagoo masaa'ishii bayaaminaya oo caddaynaya ayuu haddana yacni markaa ducadiina ugu ducaynayaa inuu markaa ilaahay cid ku hanuuniyo yacni markaa ama talabada ku hanuuniyo taalib kastaba ama garansiiyo marka arshadaka allaahu markuu yidhi oo rushdi ku duceeyey rushdigu mar wuxuu noqdaa rushdi adduunyo marna wuxuu noqdaa rushdi diiniya qofku mar wuxuu ku hanuunaa masaalixdiisa adduunyuu ku hanuunaa fain anastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan in loo jeedo rushdi dunyawi masaalixdiisa inuu garto iyo dantiisa ilmaha yarre ee agoonka ahaa ee xoolaha laga haynayo yacni si aanu xoolihii isaga baabi'in intuu dantiisa garanaayo xoolihiisa inuu dhowrto uu garanaayo xoolaha ka haya ka masruufa ha ku sii daynina waayo waa laga sasaban karaa xoolihii waa iska baabi'in karaa wax dhowro wax ilaasho yacni la xejeclayso kullu daalika ma garanaayo marka rushdiga waxaa loo jeeday yacni markaa rushdi dunyawi baa loo jeeday marka maadaama rushdigu labada noocba leeyahay mid diin iyo mid adduunyo sheikhu waa qayday kii nafciga badnaa buu ku sii qayday ee sii waxtarka badnaa arshadaka allaahu litaacatih allaha kugu hanuuniyo taacadiisa oo haddii ateecitaanka allah la ateecaayo qofka lagu hanuuniyo dee sacaadadii adduunye iyo tii aakhiraba waa helayaa nolosha markaa waxa weeye weynina ee dhammayska tiranna waa nolosha aakhiro waayo adduunyadu waa maalmo kooban oo wakhti yar oo kooban weeye waxay kugu dhaaftayna aanad aadba u dhaadayn cimrigiina uu iska cararaayo yacni cimrigiina uu iska cararayo laakiin nolosha aakhiro waa nolol lagu baaqi noqonaya abad alaabaad dee qofka marka haddaba ku khasaaraa nolosha aakhiro khasaaraa khasaaro dhammaystiran dee cadaab abadiya oo aan dhammaanayn buu ku waaraya nacuudu billahi min dalik qofka liibaanaana wuxuu markaa helayaa janno iyo raalli ahaansho iyo naciim abadi a buu markaa helayaa oo aan innaba wax markaa nicmadaa ka markaa dhooqaynaya aanu jirin wax ka qasaya aanu jirin wax u taya darraysiinaya aanu jirin waa nicmo kaamilo dhammaystiran oo xagga qalbiga iyo xagga ruuxda xagga nafta iyo xagga jidhka yacni si walba u nicmaysanayo oo warwar iyo walbahaar ka maran oo xanuunna ka madran oo gabow ka maran oo geeri ka maran oo in laga guuro ka maran oo inay nuqsaanto ka maran oo inay ka goodo ka maran yacni innaba wuxuu ka naxo wuxuu dhibsado yacni marnaba aanu arkayn ishiisu aynay qabanayn dhegtiisu aynay maqlayn qalbigiisa aynay ku soo dhacayn waa naciim maa bacdahu naciim waa naciimaan naciim ka dambayn iclam arshadaka allahu liaacatih ana alxaniifiyata millata ibraahiim alxaniifiya waxaa laga soo qaatay an ittabic millata ibraahiima xaniifa marka alxaniifiya la yidhaahdaa marka loo nisbaynaayo raac millada ibraahiim xaniifan xaaluu ibraahim ahaaday mid ka soo iilanaya shirki iyo baatil dhammaantii ka soo iilanaya xaaluu ahaaday oo tawxiid iyo ikhlaas oo ku sugnaa xadiisna waa ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam in laga soo wariyey bucistu bilxaniifiyati asamxa waxaa layla soo diray milladdii xaniifiyada ahayd ee baatil dhammaantii ka soo iilanaysay ee assamxa sahlanaanshaha iyo samaaxada lahayd ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa xaniifiya fi tawxiid ama fi lictiqaad xagga tawxiidka iyo ictiqaadka waa xaniifiya samxa fi sharaa'ic xagga sharaa'icda ana waa samxa waa mid samaaxa iyo suhuulo iyo sahlanaansho u saaxiiba weeye xadiiskaana sheekh albaani waa taxsiiniyo waa quweeyey xasanahu alalbaaniyu raximah ullah marka xaniifiyada oo millada ibraahiim ah waa cadfubayaan oo diinkii ibraahiim ah diinkaa ibraahim waa diinkii nebiyadaba nebiyada dhammaantood xaniifiyadaasay ku sugnaayeen nebiyaduna dhammaan isku wada diin bay ahaayeen tawxiid baa lala soo wada diray tawxiid baynay ku wada baaqayeen waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innaa macaashira alambiyaa yacni ikhwatu callaatin diinunaa waaxid yacni annagu ururka nebiyadan soo gaar yeelayaaye waxaannu ka dhigannahay walaalo kale hooya oo isku aabba'a baannu ka dhigannahay ikhwatu callaat waxaa la yidhaahdaa walaalaha kala bahbahaha ah baa la yidhaahdaa laakiin nasabkoodu isku mid yahay oo isku aabbe ku abtirsanayo oo walaalaha loo qaybiyaa ikhwatu ashiqaa ama ikhwatu acyaan iyo ikhwatu akhyaaf iyo ikhwatu callaat iyo ikhwatu ridaaca arbacatu anwaac ikhwatu acyaan ama ashiqaa waxaa la yidhaahdaa walaalaha isku aabbihiiyo isku hooyada labadaba ah ikhwatu akhyaafna waxaa la yidhaahdaa walaalaha kale aabbaha ee isku hooyada ah ikhwatu akhyaaf baa la yidhaahdaa walaalaha isku aabbaha ee kale hooyada ana ikhwatu callaat baa la yidhaahdaa walaalaha naaska un wada nuugay ee aan aabbe iyo hooyo toonna isu keeninna ikhwatu radaaca la yidhaahdaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaanu nahay ikhwatu callaat waxaanu ka dhigan nahay waa tashbiih baliiq waxa la yidhaahdo walaalo isku aabba'a oo kala hooyo oo kalaanu ka dhigannahay diinunaa waaxid diintayadu waa mid qura haddaanu nebiyada nahay maaha diimo kala duwan inay ku sugan yihiin diin keliyaay ku sugan yihiin oo islaamnimo iyo tawxiid ah ayay ku sugan yihiin waatuu allah uu yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ila ana faacbuduun rasuullada dhammaantood laa ilaaha illa allahu in lala soo diray allah baa inoo sheegay walaqad bacasnaa fi kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu taaguut marka millada xaniifiyada oo millada ibraahiim ah ibraahim waa khaliilu araxmaan nebiyada ululcasmiga abuu ah ka mid yahay fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul waxaanu ka mid yahay khaliilay araxmaan labada khaliila ilaahay waittakhada allaahu ibraahiima khaliila allah wuxuu ka yeeshay ibraahiim khaliil buu ka dhigtay sida nebi muxamedna saasoo kale wuxuu ka dhigtay khaliil waatuu xadiidka saxiixaynka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faina allaha ittakhadanii khaliilan kama ittakhada ibraahiima khaliila yacnii ilaahay wuxuu iga dhigtay khaliil sida ibraahiimba uu khaliil uga dhigtay miduu aad u jecel yahay jacayl darajatu lkhulla gaadhaaya ayuu markaa anna khaliil iga dhigtay ayaa nebi maxamed yidhi calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi khaliilkana waxaa loo jeedaa min alkhullati la min alkhalla khullaa laga soo qaato jacaylka aadka u daran ah laakiin khallo lagama soo qaadan khalladu waa maxay khalladu waa baahida markaysaga weeyi marka mid rabbi u baahan buu ilaahay ka yeelay muraadku ma aha oo khaliilan bimacnaa faqiiran ila allah muraadku u dhici maayo laakiin waxaa looga jeedaa khaliilan miduu allah aad u jecel yahay jacayl darajat lkhulla gaadhsiisan bidami ilkhaa ayuu markaa ilaahay ka yeeshay baa laga tilmaamaya waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebi muxamed innii abra'u ila allaahi an yakuuna lii minkum khaliil ilaahay baan uga beri noqonayaa mid idinka mida ah inuu khaliil ii noqdo oaan khaliil ka yeesho aan ilaahay uga beri noqonaya ya walow kuntu mutakhidan yani axada min ummatii khaliilan lattakhadtu abaa bakrin khaliilan walaakina allaha attakhadanii khaliila yacni haddaan cid markaa ummadda ka mida aan khaliil ka dhigan lahaa abubakar baan ka dhigan lahaa buuri markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cidaan allah ahayn yacni markaa khaliil kama dhigan yacni saxaabada qaarkood markay leeyihiin awsaanii khaliilii khaliilkaygii baa ii dardaarmay ama abu hurayra ama saxaabo kale ay sidaa yidhaahdeen yacni laa yushkilu calayk muraadka looga jeedaa waxay tahay saxaabiga ayaa xaggiisa ka yeeshay nebiga calayhi salaatu wasalaam khaliil laakiin nebigu khaliil saxaabigan kama dhigan laakiin marka saxaabiga abu hurayra wahayruh yacni marka min darafihi ayuu nebiga ka dhigtay khaliil ka dhigtay iyadoo nebigu aanu khaliil isaga ka yeelanin marka saas aawadeed yacni la odhan maayo cibaaro markaysaga munkar ku hadlay ee saasaa lagu xambaaraya ana alxaniifiyata millata ibraahiima an tacbud allaha waxdahu mukhlisan lahu ddiin xaniifiyada oo millada ibraahiim ahi hee an tacbud allaha waa inaad allaha caabuddo waxdahu xaaluu allah keligii yahay munfaridan xaaluu keligii yahay aad caabuddo allaha oo abaad ka xaalaynaysaa yacni ismiga lafduljalaalahe allaaha ah oo mansuubun cala tacdiimi ah oo weynayn la weynaynaayo lagu nasbiyey ta'adduban ayaa markaa laga xaalaynaya mahmaa ra'ayta allaha fi tacliimi qul fiihi mansuubun cala tacdiimi waata markaa nadmi ahaan bacdi ay yidhaahdeen marka waxdahu ay munfaridan xaalu allah keligii yahay aad caabuddo mukhlisanna waxaa laga xaalaynayaa faacilkaa laga xaalaynayaa tacbuda aad caabuddo anta adigu mukhlisan waxaad caabudaysaa mukhlisan faacilkaa laga xaaleeyey xaalaad saafi yeelayso badhax tirayso lahu ay lilaahi ilaahay aad u badhax tirayso oo aad u saafi yeelayso addiina cibaadada addiinna waxaa loo jeedaa cibaadada ayaa loo jeedaa marka ikhlaasku waxa weeye waa in allah oo keliya cibaadadii loo gaar yeelo muraadka looga jeedaana ay tahay allah raalligelintiisa keliya iyo inuu allah janno ku geliyo inaad ka rabto cibaadada ula imanayso iyo inuu naar kaa badbaadiyo keliya aad ula imanayso ee cid kale oo makhluuqa aanad ku ladhayn ku lamaanaynayn isku tusayn isaga u gaar yeelayso cibaadadaana allah keligii ku caabudayso una badhax tirayso taasaa waxaa la yidhaahdaa alikhlaas baa la yidhaha waa saafi yeelis baraxii dhan baa laga saarayaa mid waxa weeye rabbi u gaaraa laga dhigaya cibaado maxaa la yidhaahdaa cibaadada culammadu waxay yidhaahdeen waxaa la yidhahdaa cibaado yacni gaayat altadalluli waalkhuduuci maca gaayati almaxabba yacni isdullayn heerkii ugu dembeeyey oo lagu daray jacaylkii ugu dembeeyey labadaasoo isku ladhmay israacay ayaa waxaa layahay cibaado cid haddii laysu dulleeyo isdullayn kama dambaysa haddana isdullayntaa laysu dullaynayo lagu jecel yaho raalli lagu yahay oo sidaa lagu jecel yahay waxay noqonaysaa cibaaday noqonaysaa cibaado la caabuday ayay noqonaysaa masalan cadow cidduu ka gacan sarreeyo ka qaalib noqday oo cadowgaasi dabeed uu dhibaateeyey oo u bahdilay oo uu dabeedna u sababay inay isu dulleeyaan dulligii kii ugu darnaa ma noqonayso marka inay caabudeen waayo way karaahiyaysanayaan waa necab yihiin iyagoo markaa isdullayntii la imanaya bay haddana necab yihiinoo karaahiyaysanayaan oo ay jeclaan lahaayeen inay awood u helaan si ay isaga celiyaan si ay markaa isaga caabiyaan yacni marka waxabay saasay jeclaan lahaayeen marka maadaama nacayb iyo kurhi uu jiro oo ay necab yihiin inay isu dulleeyaan aynay markaa ku jeclayn oo ku raalli ahayn ma noqonayso inay caabudeen laakiin allah iyadoo laysu dullaynaayo isdullayntii ugu dambaysay baa haddana lagu jecel yaho o lagu raalli yahay in laysu dulleeyo saas aawadee waa cibaada la caabudaayo wakadaa ciddii makhluuqa ee laysugu daro labada arrin gaayat altadalluli waalkhuduuci maca gaayati almaxabba jacayl kama dambays ah iyo isdullayn kama dambays ah oo isku ladhan ciddii loola yimaado macnaheedu waxay tahay waa la caabuday noqonaysa waa la caabuday ayay noqonaysa ahlucilmiga qaarkood waxay ka cabbiraan sida shaykhulislaam ibnu taymiya alcibaadatu ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allah wayardaahu min alaqwaali walacmaali aldaahirati walbaatina laakiin tacriifkaas wuxuu u sugan yahay cibaadada markaa khaaskee allah loola imanaayo ayaa la odhanayaa waa magac kulminaaya dhammaan waxa allah jecel yahay kana raalli yahay ama odhaahyo ha noqoto ama camallo muuqada ama ficillo muuqda ha noqdo ama camallo qarsoon ha noqdee baatinka ha laga sameeyo ama daahirka ha laga sameeyo waxaa la odhanayaa waa cibaado allah la caabuday marka bitacriifi alkhaas weeye kaasi tacriifka caamka maaha tacriifka caamkii ka hore ee aynu sheegnay ayuu markaa ku dhacayaa culammada qaarkood oo muxaqiqiin ahina waxay ka cabbireen yacni waxaa cibaado la yidhaahdaa waa khuduucun qalbiyun yutlabu bihi nafcun ghaybiyun waa khuduuc qalbi ah ama isdullayn qalbi ah oo lagu rabo nafci haybiyo qarsoon lagu rabo ayaa waxaa la yidhaahdaa cibaado la yidhaahdaa fain kaana bisulطaanin min allah fahuwa cibaadatun lilah hadduu suldaan xagga ilaahay ka ahaaday iyo idan xagga ilaahay ka ahaaday lagu samaynaayo yacni khuduuca qalbiga ee nafciga haybiga a ah lagu rabo waa cibaadatun lilah waa cibaado allah la caabudaayo wa in kaana bigayri sultaani min allah haddii idan ilaahay iyo suldaan ilaahay amar ilaahay aan lagu samaynaynna ee layska samaynaayo waa cibaadatun ligayrih yacni markaa culammada qaarkood muxaqiqiina ayaa saas yadaa tilmaamay waana tacriif markaysa markaa yani nafiisa weeye waana sida cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallimi kitaabkiisa alcibaada markaysaa macna alilaah yani walcibaada yani marka aad iyo aad ugaga hadlay uuna markaa ku balballaadhiyey waana markaysaa markaa waadix weeye wabidalika amara allahu jamiica annaasi wakhalaqahum laha wabidalika taas oo xaniifiyada ah cibaadada allah keligii la caabudaayo xaal loo barax tirayo loo saafi yeelayo ismu ishaaradu kaasay ku dhacaysahay amara allahu allah wuxuu amray jamiica annaasi dadkoo dhan buu amray dadkoo dhan cibaadada allah keligii la caabudaaye loo barax tirayo ayuu ilaahay dadkoo dhan amray wa khalaqahum uu abuuray dadka lahaa iyada aawadeed uu abuuray kama qaala allahu tacaala siduu allah uu yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun wamaa khalaqtu ma abuurin ma uumin buu ilaahay yidhi aljinna jinkiya walinsa insiga lishay min alashyaa uma abuurin ila liyacbuduun inay caabudaan daraaddeed mooye wax kale uma abuurin waxaan u abuurayoo qura yacni inay aniga i caabudaan unbaan u abuuru allah yidhi wa macnaa yacbuduun yacbuduun macnaheeduna waxay tahay yuwaxiduun inay ii keliyeeyaan oo cibaadada ii keliyeeyaan oo keliga i caabudaan waayo cibaadada muctabarka ahi waa cibaadada tawxiidku ku dheehan yahay cibaadadu hadday tawxiid weydo waxay noqonaysaa mid waxba kama jiraana cibaado la'aan bay noqonaysaa cibaado allah la caabuday noqon mayso haddii tawxiid ka maran tahay ee allah iyo cid kale la wada caabudo waxay noqonaysaa kaannahu inaan allah la caabudin bay ka dhigan wuxuu markaa sheikhu inoo tilmaamayaa raximah ullah ilaahay dadkoo dhan wuxuu amray tawxiidkaa allah keligii la caabudaayo ayuu amray oo in allah keligii la caabudo ayuu dadkoo dhan amray waayo waa asalkii rasuulladoo dhan lala soo diray wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun allah wuxuu yidhi walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula ummad kasta waxaan u soo diray rasuul maxaa lala soo diray an icbudu allah allah caabuda wajtanibu taaguut taaguutka cibaadadiisana ka fogaadoo ka dheeraada marka waxa weeye in allah oo keliya la caabudo ayuu allah dadkoo dhan amray wa khalaqahum lahaa waxaan u abuuray cibaadada allah keligii la caabudaayo ayuu allah khalqiga u abuuray oo ka dalbaayey oo ka doonayey yacbuduun macnaheeduna waxay tahay yuwaxiduun bay noqonaysa aayadda tafsiirkeeda waxay markaa culammadu maraan laba tafsiir tafsiir waa in la yidhaahdo aayaddu waa cumuum looga jeedo khusuus looga jeedo lafdiga caam ah macnaha looga jeedaana wuxuu noqonayaa khaas oo waxaa laga tilmaamayaa jinki iyo insiga uma abuurin yacnii kuwooda mu'miniinta ah inay aniga i caabudaan mooye wax kale uma abuurin inuu macnuhu u dhacaayo inuu allah saa yidhi almu'minuuna minhum labada noocba mu'miniinta ka midka ah ayuunbuu ilaahay cibaado iyo tawxiid u abuuray amaa cidda gaalada waxaa loo abuuray yaga yacni naar baa loo abuuray iyo naarta waxa lagu gelayo oo gaalnimada ah maxaa u daliila allah wuxuu yidhi walaqad dara'naa lijahannama kasiira min aljinni waalinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha waxaan u abuurnay in badan oo jinkiiyo insiga ka mida jahannamo daraaddeed baan u abuurnay walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni walinsi cidda jahannamo loo abuurayna camalka jahannamo lagu gelayana waa loo abuuray waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah camal fala mid walba waxaa loo sahlayaa oo loo fudaydinayaa wixii loo abuuray marka dadka wax kala duwan in loo abuuraa xadiidka saxiixu sheegaya xadiiska bukhaari iyo muslim soo wariyeen wuxuu sheegayaa wax kala duwan in loo abuuray ciddii ahlusacaado sacaado sacaado loo abuuray camalkii ahlu sacaadaha loo sahlayaa ciddii ahlu shaqaawo ah oo naar loo abuurayna camalkii ahlu shaqaawaha loo sahlayaa icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lah calaa haada marka sidaa lagu socdo waxay waafaqaysaa aayaddani aayadaha kale ee tilmaamaya inuu ilaahay khalqiga u abuuray ama nolosha iyo geeridaba inuu u abuuray imtixaan daraaddeed aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala yacni waxaa yacni allah inoo sheegayaa inuu nolosha iyo geeridaba u abuuray si waxa weeye uu ilaahay khalqiga u imtixaano jinkiyo insiga si u imtixaano liyabluwakum ayukum axsanu camala kii neebaa camal wanaagsan imtixaanka maxaa lagu imtixaanayaa awaamirtiiyo nawaahidiiyo takaaliiftiiyo rasuullada la soo dirayo kutubta la soo dejinayo baa lagu imtixaanayaa sidan yeela sidan ha yeelina sidaa rumeeya sidaa ha rumaynina caynkaas sameeya cidda raacdee aqbasha ee la timaada iyo cidda diidda buu ilaahay kala eegayaa calaa haadaa waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo marna iraadada sharciya marna qadariya laga tilmaamaya marka labada macno waxay noqonayaan jinkiiyo insigoo dhan gaaladooda iyo muslimiintoodaba waxaan u abuuray inaan cibaado ka dalbo amro waa iraada sharciya oo lagu kalifo cibaadadii oo lagu imtixaano takaaliiftii oo sidan yeela sidan ha yeelina la yidhaahdo aayadda kalena lagu xambaarayo qadar ahaan cidduu ilaahay ula doonay inay lumaan yacni in laga tilmaamayo wejiga kale waxa weeyaan in la yidhaahdo wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun kuwa mu'miniinta ah keliya baa qadaran ilaahay u abuuray iraadada qadariga ah inay marka allah keliga caabudaan iraadada qadariga ah wuxuu doonay inay allah keligii caabudaan una abuuray kuwa mu'miniinta ah ee jinkiyo insiga ka mida marka waa kuwa ficlan allah keligii caabudi doona ila wuxuu ilaahay qadar ahaan u doonaa ma baaqanayaan wuxuu sharci ahaan u doonaa inay baaqato iyo inay baaqan mid walba waa dhacdaa dadkoo dhan ilaahay wuxuu yidhi iimaan la kaalaya abujahal iimaanka waa laga dalba abulahab gaalada gaalnimada ku dhimatay fircawn yacni gaalo oo dhan sida mu'miniinta looga dalbaa gaaladana looga dalba inay allah rumeeyaan allah keliga caabudaan oo cibaadada markaa la yimaadaan an laa tacbuduu ila allah rasuulladu waa ku wada baaqayeen waa ka wada dalbayeen allah cibaadadiisa inay u gaar yeelaan marka waxa weeye taasi waxay noqonaysaa iraadadii sharciga ahayd bay noqonaysaa caamatan khalqigoo dhan baa laga dalbayey waa sida sheikhu hadda uu wato oo marka waxa weye iraadada sharcigaa lagu fasiro iraadada sharcigaa lagu fasiro sharcanna gaalo iyo muslimba ilaahay waa ka dalbay allah keligii inay caabudaan laakiin qadaran ilaahay wuxuu doonay kuwa mu'miniinta keligii inay cibaadada ilaahay la yimaadaan kuwuu qadaran ula doonay waa kuwe waa kuwa markaysaa markaa ahlul iimaankaee allah keligii caabuday amaa gaalada gaalowday ilaahay qadaran uma doonin inay cibaadada markay allah u gaar yeelaan oo allah rumeeyaan oo allah caabudaan laakiin sharcan buu uga dalbay inay cibaadada la yimaadaan marka waxa weeye labada macnay saasay kale yihiin hadda sheikhu wuxuu u deliishaday macnaha caamka ah ee cumuumka khusuuska looga jeedo uma deliishan wa khalaqahum waa abuuray ilaahay yacnii dadkoo dhan lahaa cibaadada allah loo gaar yeelayo u abuuray aawadeed yacni markaa taasu yani inuu ka dalbo oo markaa ka doono inay allah keligii caabudaan oo uu sidaa amro gaaladooda iyo muslimiintoodaba saasuu ilaahay u abuuray inuu ka dalbo amro waana amray dabeedna qaar waa la yimaadeen waa kuwa ilaahay marka waafajiyey qaarna lama iman waa kuwii aan la waafajin weeye kama qaala tacaala siduu allah u yidhi wamaa khalaqtu ljinna ma abuurin jinka walinsa iyo insiga yani markaa dhammaantood gaaladooda iyo muslimkoodaba ilaa liyacbuduun inay aniga i caabudaan daraaddeed mooye wax kale uma abuurin bimacnaa inaan cibaado ka dalbo inay aniga keliga i oo allah keligii caabudaan sidaas keliyun baan u abuuray sidaa inaan ku kalifo ka dalbo ka doono waana laga doono waa la amray rasuullada markaa loo soo dhiibay amarka dabeedna markaa dhammaan rasuulladu waxay ku baaqeen allah oo keliya caabuda id jaa'athum arusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah wa macnaa yacbuduun yacbuduun macnaheedu waxa weeye yuwaxiduun cibaadada inay ii keliyeeyaan waayo haddaan cibaadadii allah loo gaar yeelin waxay ka dhigantay inaan la caabudin maxaa u daliila waxaa u daliila hadalku allah uu yidhi qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud gaaladu wakhtiyada qaarkood cibaadaad bay la iman jireen allah ay u samaynayaan dartii iyo cibaadaad ilaahay keyrkii ay u samaynayaan marka maadaama cibaadadii shirki ay geliyeen oo ay wadaajiyeen oo ilaahay u keliyayn waayeen waxaa laga soo qaaday ficlan inay allah caabudin markaasuu allah wuxuu ku udhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun gaalooy waxaa caabudaysaan caabudi maayo walaa antum caabiduuna maa acbud idinkuna caabudi maysaan kaan caabudaayo walaa ana caabidun maa cabadtum yacni marka waxa weeye de cibaadaad ilaahay way ula qasdi jireen ama xaj ha noqoto ama waqtiyada qaarkood cid dhibaataysan in dhibaatada ay ka faydaan ha noqoto oo ay markaa taakuleeyaan ha noqoto markaysaga cid inay xoreeyaan ha noqoto marka waxa weeye cid inay badbaadiyaan khatar ku sugan yacni haddana maca daalik yacni waxaa laga soo qaaday mar hadday ikhlaas ka maran tahay oo allah loo gaar yeeli waayey inaynay allah ficlan caabudin baa laga soo qaaday oo cibaadada ay ka maran yihiin waayo cibaadadii shirkigaa fasahaadinaya wa acdamu maa amara allahu bihi tawxiid wa acdamu maa kii waxa ugu weyni badan amara allaahu bihi allah u amray altawxiidu tawxiidka ayaa ugu weyni badan wa huwa tawxiidku ifraad ullahi bilcibaada waa in allah la keliyeeyo oo cibaado lagu keliyeeyo keligii la caabudo wa acdamu maa kiina waxa ugu weyni badan nahaa canhu ilaahay uu reebay oo dadka u diiday ashirku shirkiga ayaa ugu weyni badan wuxuu ilaahay reebo xaaraantinimeeyey shirkiga ugu weyn wa huwa shirkigu dacwatu gayrihi macahu waa cibaadada cid kale allah la jirkiisa lala caabudo ayaa waxaa la yidhahdaa shirki waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah u yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a wacbudu llaha allaha caabuda walaa tushrikuu bihi ilaahay markaa ugu shariig yeelina billaahi shay-an shay ashyaada ka mid a kuu doonaba ha noqdo cida ilaahay ugu shariig yeeshaan oo wuxuu la gaarka yahay aa la wadaajisaan yaynay jirin ee allah waa inaad u keli yeeshaan wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya ullah wuxuu ilaahay amray oo waajibiyey waxa ugu weyni badan tawxiidka ugu weyn tawxiidka ayaa ugu weyn tawxiidkaasina wuxuu yahay cibaadada in ilaahay loo keliyeeyo wuxuu maray sheikhu bilmacna alakhas tawxiid wuxuu leeyahay almacna alcaam iyo almacna alkhaas macno caam ah iyo macno khaas ah macnaha khaaskaahi waxa weeye waa in cibaadada ilaahay loo keli yeelo waa macnaha khaaska ah macnaha caamkina waxa weeye waa ifraadu ullaahi bima yakhtasu bihi waa in allah loo keli yeelo wuxuu la gaar yahay min rububiyatin wa uluuhiyatin wa asmaa'in wa sifaat wax allo wuxuu allah la gaar yahay in loo keli yeelo hadday tahay ilaahay afcaashiisa inuu wax abuuro inuu wax arsaaqo inuu wax mulkiyo inuu wax maamulo iyo hadday tahay cibaadada uu xaqa u leeyahay iyo hadday tahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa waa altawxiid bilmacna alcaam macnaha caamka ah anwaacdii tawxiidkee saddexda ahaaba waa soo wada gelayaan waa atawxiid bilmacna alcaam baa la yidhahdaa altawxiid bilmacna alkhaas tawxiidka macnaha gaarkaa ah ee khaaskaa ah markaa la sheegayana waa tawxiid alcibaada in cibaadada ilaahay loo keliyeeyo yacni weeyi waa ifraad ullaahi bilcibaada marka maadaama nebiyada iyo gaaladu waxay isku hayeen haaliban ay ahayd sida haalibkee tirada badan leh cibaadada in ilaahay loo keliyeeyo oo khusuumada iyo dooddu halkaa ay u badnayd macnihii khaaska ahaa ee dooddu u badnayd buu ku kaaftoomay oo ah cibaadada in allah loo keliyeeyo tawxiidna waa lafdi sharci ah oo nusuustii adilada ku soo arooray yacni ishtiqaaqaadkeedu waa ku yimaadeen nusuusta qur'aankana waa lagu sheegay waa erayga waxdahu baa qur'aanka ku imanaya waida dukira allahu waxdahu ishma'azat quluubu aladiina laa yu'minuuna bilaakhira waxdahu waa xaaluu allah keligii yahay ficiladuna waa ku soo arooreen axaadiista man waxad allaha wakafara bima yucbadu min duuni illahi faqad xaruma maaluh wa damuh ka allah keliyeeya waxada masdarkeed waa tawxiid xadiiskii mucaadna waa ku yimi inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi cibaadat llah falyakun awala ma tadcuuhum ila an yuwaxidu allah saddex lafdi oo kala duwan baa ku yimi alfaadda qaarkoodna shahaadateynka ku yimi marka ilaa an yuwaxidu ullah waa tawxiidkii isagoo masdarku sidiisa aana waa yimi oo axaadiista waa ku yimi yucadabu naasu min ahli tawxiid ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalam calaa kulli xaal lafdi isilaaxiya ma aha waa lafdi sharciya weeye marka wuxuu allah amro tawxiidka ugu weynaansho badan waxaa laga qaadanaya inuu ugu weynaansho badan yahay aayaddii aayat lxuquuq waxaa lagu bilaabay tobanka xaq ee lagu sheegay xaqa ilaahay baa lagu bilaabay wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a sheikhuna waa soo deliishaday aayaddaa waxaa la yidhaha aayat alxuquuqi alcashara aayadda tobanka xaq sheegta tobankaa xaq alxaqu alawal waa maxay waa waxa weeye allah keligii in la caabudo shirkigana laga tago marka inuu ugu weyn yahay baa laga qaadanayaa tawxiid in lala yimaado allah keligii la caabudaa inuu yahay akbaru lwaajibaat acdamu lwaajibaat yacni awjabu lwaajibaat waajibaadka ka ugu waajibnimada badan uguna horeeya ya mucaadu inaka ta'tii qawma ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah ku bilowga lagu bilaabayo laftiisa waxaa laga qaadanaya inuu yahay ka ugu horeeya quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu baa nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam muujibataan inay jiraan laba wax waajibiya sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegayo malmuujibataan qaala man laqiya allaha laa yushriku bihi shayan dakhala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shayan dakhala annaar labada wax waajibinaya midna jannay waajibinaysaa midna naar bay waajibinaysaa ku kastoo allah la kulma xaalaanu allah waxba la wadaajinaynin jannuu gelayaa ku kastoo allah la kulma xaalu allah markaa wax la wadaajinayo oo wuxuu ilaahay la gaar yahay shuraako gelinayo yacni isaguna naar buu gelaya marka waxa weeye muxaramaadkana waxaa ugu xaaraannimo badan shirkiga ayaa ugu xaaraannimo badan waa yahay wa acdamu maa nahaa canhu shirk wuxuu allah reebay oo u xaaraantinimeeyey waxa ugu weynaansha badan shirkiga in allaha cid kale lala caabudo wa huwa shirkigu dacwatu hayrihi maca waa cibaadada allaah cid kale yacni la jirkiisa lala caabudo ayaa waxaa la yidhahdaa shirki dacwatu hayrihi bimacnaa cibaadatu hayrihi cidaan allah ahayn la caabudo macahu ay maca allaahi allah la jirkiisa la caabudo ayaa waxaa la yidhaahdaa shirki ayaa la yidhahdaa waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah u yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a wacbudu allaha allaha caabuda walaa tushrikuu bihi shay'a allah cid ha la wadaajinina ay walaa tushrikuu billaahi shayan min alashyaa shay ashyaada ka mida ilaahay ha la caabudinoo ha la wadaajinina wejiguu ka daliishanayaa waxay tahay aayaddan waxaa la yidhahdaa aayat alxuquuqi alcashara maadaama aayat alxuquuqi alcashara la yidhaahdo tobanka xaqe aayaddu sheegayso xaqa lagu bilaabay waa xaqa ugu weynaanshaha badan waxaa loogu bilaabay licadamati weynaanta xaqaasi uu weyn yahay oo xuquuqda kale uu ka weyn yahay ayaa loogu bilaabay marka waxaa laga qaadanayaa in allah keligii la caabudo inuu yahay acdamu waajib yacni waajibka ugu weynaanshaha badan ama afradu alfaraa'id ama farallada ka ugu faralnimada badan in allah cid kale lala caabudaana inay tahay acdamu almuxaramaat waxyaalaha xaaraantaa ah, waxa ugu weynida badan ama ugu xaaraannimada badan tawxiid lama helaayo haddii shirki aan layska ilaalin oo shirki laga fogaan oo shirki iyo tawxiid ma kulmi karaan haddii shirkulakbar lala yimaado tawxiidku waa wada burayba haddii shirku asqar lala yimaadana tawxiidka aad iyo aad buu u nuqsaamay oo naqsi aad iyo aad u weyn ayo dhaawac aad iyo aad u weyn baa gaadhay ta kale qur'aanka marka qiraa'adiisa lasoo bilaabo min alfaatixa laga soo bilaabo awalu amrin qofka la kulmaya waa maxay waa amrun bitawxiid waa amar tawxiidka la amraayo yaa ayuha nnaasu cbuduu rabbakum aladii khalaqakum waa amarka uga horreeya dadow caabuda rabbigiin caabuda marka waxa weye waa awalu amrin cibaadadaa la amrayana waxaa loo jeedaa in cibaadada allah loo keliyayaa loo jeedaa ay waxiduuhu bilcibaada cibaadada ku keliyaya sababtu waxay tahay cibaadadu markaa wax ka soo qaad yeelan mayso muctabar ma noqonayso mid qofka anfacaysa ma noqonayso biduuni tawxiidin wa ikhlaas tawxiid iyo ikhlaas la'aantii marka cibaadada lays amraya waa tawxiidka cibaado kastoo qur'aanka laynagu amray sida aasaarta qaarkood lagu soo wariyey waxa weeye waa tawxiidka waa tawxiidka wey nahyiga ugu horeeya inala kulmayaana wuxuu noqonayaa marka qur'aanka qiraa'adiisa lasoo bilaabo nahyun can ishirki in shirkiga laynaga reebaayo falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun ilaahay andaad ha u yeelina qaaraa markaa ku shabbahaysaan ama la masaynaysaan ama garab dhigaysaan niddu shay wa shibhu wa milu waa ka shayga shabbahaa ama la midka ah dee haddii cid kale la caabudo aan allah ahayn waxay noqonaysaa allah baa lala simay waatay aakhiro odhan doonaan gaaladu tallaahi in kunnaa la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin allah baanu ku dhaarannaye baadicad baanu ku sugnayn markaanu rabbulcaalamiinka idinla simaynay waxyaalihii ay caabudi jireenee rabbi ka sokeeyey saa ku odhan doonaan xaggay kala simayeen waxay kala simayeen xagga cibaadada iyo xubbiga iyo jacaylkay kala simayeen taasay kala simayeen markaa shirkigu inuu yahay acdamu almuxaramaat adillo badan baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee bukhaari saxiixa ku soo wariyey in cabdullaahi ibn mascuud nebiga weydiiyey calayhi salaatu wassalaam ayu dembi acdam dembikeebaa u weynaansho badan cabdullahi ibn mascuud baa nebiga su'aalaaya calayhi salaatu wassalaam markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak waa inaad allah nid u yeesho midaad la masaynayso la simayso iyadoo ilaahay ku abuuray iyadoo allah u ku abuuray inaad midaad la masaynayso ama la simayso ama ku shabbahayso inaad ilaahay u yeeshaa waxay tahay dembiga ugu weynaanshaha badan weeye waa acdamu dembin saas aawadeed ayaa dunuubta kale ciddii ku dhimata ilaahay hadduu doono uu ka dhaafayaa isagaan qofkaasi ka toobad keenin hadduu doono laakiin shirkiga laynoo sheegay marnaba ilaahay inaanu dhaafaynin oo cid gaalnimo ku dhimatay ilaahay inaanu ka dhaafayn oo ka cafinayn ayuu allah inoo sheegay ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafaayo in loo shariig yeelo oo cid kale lala caabudo ilaahay ma dhaafaayo ama in laga gaaloobo ilaahay markaa cidnaba uma dhaafayo cidda gaalnimadaa ku dhimatay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waana u dhaafayaa cidduu doono yacni wixii ka sokeeya gaalnimada cidduu doono ilaahay u dhaafaya waa taxta almashii'a hadduu doono ilaahay waa cafinaya yacni markaa wixii dunuuba ee ka sokeeya gaalnimada laakiin gaalnimada cidnaba ilaahay ka dhaafi maayo yacni dadkana waxaa loo abuuray waa inay allah keligii caabudaan baa laga doonayey allahna aynay u shariig yeelin yacni taasaa laga rabay waa asalkii rasuullado dhan lala soo diray kutubta aawadeed loo soo dejiyey khalaa'iqda aawadeed loo abuuray sheikhu waxa uhi raximah ullah fa idaa qiila laka haddii lagugu yidhaahdo mal usuulu halaasatu asallada saddexii maxay yihiin allatii taasoo yajibu cala alinsaani macrifatuhaa ay ku waajib tahay qofku inuu aqoonsado oo gartaa ay waajib ku tahay faqul waxaad tidhaahdaa macrifatu alcabdi rabbahu kow waa garashada markaa addoonku garto rabbahu rabbigiisa garto ou aqoonsado wa diinahu iyo diinkiisa inuu garto oo diinta islaamkana yacni uu aqoon u yeesho u barto wa nebiyahu iyo nebigiisa calayhi salaatu wasalaam u aqoonsado oo barto muxammadan muxamed ah sala allahu calayhi wasalam sala allaahu allah ha u naxariisto nebiga calayhi salaatu wasalaam raxmatan maca tacdiim naxariis weynayni ku dheehan tahay horeba waa ugu naxariistay waxaa loo jeedaa ha u siyaadiyo ha u kordhiyo wasallama ha nabadgeliyo ha siyaadiyaa laga tilmaamaya ama wasallama ha salaamo weji labaad sala allahu calayhi ilaahay ha ammaano nebiga calayhi salaatu wasalaam oo mala'ulaclaha iyo malaa'igta agtooda ha ka ammaano wa sallama ilaahay ha nabadgeliyo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah calaa sabiili su'aal isagoo ku keenay asallada saddexda ee qofka ay ku waajib tahay inuu aqoonsadaa maxay yihiin saddex asal ayuu soo gaar yeelay yacnii usuushu waa badan tahay waxaa jirta usuululiimaan arkaanu liimaan xadiisu jibriil muxuu sheegaya akhbirnii can aliimaan qaala an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrih wa sharih waa usuul sitta ama arkaan sitta arkaanu liimaan laakiin saddex asal buu soo gaar yeelay ou soo khasisay saddexda uu soo gaar waa saddexda qofka qabriga lagu su'aalaayo malaa'igtu imtixaanka ay qaadayso ee qofka marka xabaasha la dhigo imtixaanka laga qaadayo la su'aalayo waa saddex su'aalood weyi man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka ama wamaa kunta taquulu fii hada arajul axaadiis sixaaxa ku soo aroortay waa masaa'il qabri waa masaa'ishii xabaasha lagu weydiinaayey qofka ee qof walba la su'aalaayo yacani nebiyada lama weydiinaayo waayo nebiyadu waa kuwii wax lagu imtixaanaayo ee iyaga markaa lama imtixaanaayo oo qabriga laguma imtixaanayo malaa'igtu kuma su'aalayaan dadka qaarkoodoo in laga badbaadinayo laynoo sheegayna waa jiraan marka ma aslan baan la weydiinaynin mise waxa weeye waxaa laga badbaadinayaa yani inay markaa ku qaldamaan yani marka waxa weeye xagga iyo sida iyo sidaba waa aqbali kartaa asaladan saddexda ah axaadiista qaarkoodna way kulminayaan daaqa tacma aliimaani man radiya billahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin sala allahu alayh wasalama nabiya wa fi lafdi rasuula waa ta laynoo sheegay in adkaaru sabaax walmasaa la yidhaahdo yacni raditu billahi rabban wa bilislaami diinan ila aakhirihi marka saddexdan markaa asal waa saddex asaloo waaweyn calaa sabiili su'aal buu sheikhu ku keenay wuxuu calaa sabiili su'aal ugu keenay yacnii siyaalaha wanaagsanee dadka wax lagu baray ka mid tahay iyo jawaabtu nebiguna waa samayn jiray calayhi asalaatu wasalaam waa asaaliibu tacliimi nabiyi sala allahu alayh wasalam waxaa ka mid ahaa inuu waxyaalaha uu doonaayo inaynay dadku ilaawina aad ugu baraarugaan inuu calaa sabiili su'aal ku weydiin jiray oo dabeedna marka waxa weeye uga jawaabi jiray atadri maa xaqu llahi cala alcabiid atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah sida xadiiskii mucaadba uu tilmaamayo ama xadiiskii kale sida ku soo aroortay inuu yihi ayu yowmin haada ayu baladin haada ayu shahrin haada dabeedna markii dambe markaa nebigu uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam atadruuna ma lmuflis axaadiis fara badan bay ku soo aroortay sida badanna ruuxa waxa la weydiiyo ee marka waxa weeye su'aashii ama ishkaal ay ku samayso ama uu ka jawaabi kari waayo yacni looga jawaabo yacni ma ilaawo marka si loogu baraarugo ayuu sheikhu calaa sabiili su'aal ku keenay faqul macrifatu alcabdi rabbahu saddexda asal waxa weeyaan waa inuu addoonku aqoonsado rabbigii waa ta koowaad rabbi waa inuu garto aqoonsado garashada allah la garanaayo waa in la gartaa inuu markaa allah jiro waa in la aqoonsadaa la gartaa kow mar labaadka waa in la gartaa la aqoonsadaa yacnii allah rubuubiyadiisa iyo afcaashiisa inuu isagu khaaliq yahay raasiq yahay mudabbir yahay waa in la aqoonsadaa la gartaa saddex waa in la gartaa inuu cibaadada isagu keligii xaqu leeyahay cid kale in lala caabudaana aynay bannaanayn waa in taana la aqoonsadaa la gartaa keligii cibaadada xaqu leeyahay siduu keligii khalqiga u abuuray afar in la aqoonsado la garto asmaadiisa iyo sifaadkiisa in la aqoonsadoo la garto yacni garashada rabbi la garanayo waa saas yada weyi waxaa rabbi lagu aqoonsanayaa in markaa makhluuqaadka ilaahay laga fekero tafakkaruu fii khalqi illaah walaa tafakkaruu fi illah sida xadiis lagu soo wariyey culamada qaarkood ay taxsiiniyeen yacni markaa ka fekera makhluuqaadka ilaahay cibro ku qaadasho a ku cibro qaadanaysaan awoodda ilaahay iyo waxdaaniyadiisana aad ku aqoonsanaysaan uga fekera yaa makhluuqaadka ka fekera sida loo abuuray inay soo darriyeen cid soo darrisiisay inay jirto cidda abuurtay ee soo darrisiisay inay tahay cid cilmi badan cid awood badan cid qudro badan yacni markaa inay markaa tahay cid xakiim oo xikmad badan wahaakada yacni waxa weeye yacni asmaada ilaahay iyo sifaatka ilaahayna yacni lagu aqoonsanaayo oo lagu garanaayo marka nusuusta qur'aanka marar badan bay soo aroortaa iyadoo dadka la amraayo inay markaa eegaan makhluuqaadkoo ka fekeraan allah wuxuu yidhi awalam yanduruu fii malakuuti alsamaawaati waalardi wamaa khalaqa allaahu min shay yacni miyaynay arkayn oo ka fekerayn nadara haddii fii lagu gudbiyo fii haddii lagu gudbiyo lagu tacadisiiyo waxay markaa noqotaa yacni tafakur bay noqotaa nadaru tafakurin waactibaar nadar laga fekeraayo oo lagu cibro qaadanayo ayay noqotaa marka makhluuqaadka ilaahay laga fekero markaa la eego loo fiirsado afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat ila aakhirih yacni waxaa layna amray in makhluuqaadka hareeraheenna laga fekero in nafiheenna marka waxaa la eego wa fii anfusikum afalaa tubsiruun in cirarka iyo dhulka iyo habeenka iyo maalinta iyo waxyaalaha inugu geedaaman ashyaada noocaasoo dhan in markaa laga fekero oo la eego إن fii khalqi alsamaawaati waalardi wakhtilaafi alleyli walnahaari laaayaatin liuli lalbaab wa aayaatii wax lagu cibro qaato oo waxa weeye allah lagu aqoonsado weeye waxyaalaha markaa rabbi lagu aqoonsanaayo waxaa ka mid a aayaadka sharcigaa in loo fiirsadoo loo aqoon yeesho lagu tadabburo yacni markaa weeye kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara uli oo khayraadkiisii uu fara badan yihiin yacni marka xagga marka cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo akhrintiisa iyo tadaburkiisa iyo camalkiisa mid walba waa mubaarak qiraa'adiisa mubaaraka man qara xarfa min kitaab illahi falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha ila aakhiri yacni waxa weeye barashadiisa ayaa markaa mubaarakoo la barakeeyey baristiisa mubaaraka khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan ka qur'aanka barta dadkana bara waxa barakaysan camalfalka lagu camalfalaayo ayaa la barakeeyey tadabburka lagu tadabburaayo loo fiirsanayo isxukumidda la ysku xukumaayo laxaddun yuqaamu fi alardi khayrun liahliha min an yumtaruu arbaciina sabaaxa waata xadiis lagu soo wariyey ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeen oo uu ka mid yahay sheekh albaani culammada taxsiinisay xad keliya oo arlada laga oogo oo la fuliyo baa dadka arlada ku nool wuxuu uga khayr badan yahay afartan maalmood inuu roobka u do'o oo roob la siiyo ya xad quroo arlada laga ooga uga khayr badan marka camalfalka lagu camalfalaayo iyo isxukumka la ysku xukumaayo ayaa la barakeeyo barakaysan waa kitaab mubaarak oo la wada barakeeyey wey liyadabbaruu aayaatii waliyatadakkara ulul albaab si waxaa markaa yacnii loo soo dejiyey si ay ugu tadabburaan oo ugu fiirsadaan ya yacni qur'aankii in lagu tadaburo yacni markaa loo fiirsado markaysaa weey qur'aankii khayr badan baa ku jira yacni waxa weeye axkaamtiisu waa wada cadaalad akhbaartiisuna waa wada run ya wax eeba wax nuqsaana innaba ma leh afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira wa diinahu diinka ilaahayna waa in la aqoonsado oo markaa waxa la barto oo diintiina waa in markaa la barto oo la aqoonsado weyi yacni waxa weeye diintani waa diinta keliya ee waxa weeye xaqa ah ilaahay aqbalaayo ina addiina cinda allahi alislaam yacni diinta laga raalidayahe la aqbalaya allah agtiisa waa islaamnima weeyi waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin marka waxa weye wada maslixu koobsanaya yacni waxa weeye khayr bay koobsanaysaa yacni waxa weeye wakhti walbay u suubantaa yacni eh, meel walbay markaa u suubantaa in lagu camal falo lagu dhaqmo ummad walbay markaa u suubantaa yacni waxa weeye qabsashada la qabsado waxaa ku sugan caqaa'iddii ugu wanaagsanayd iyo cibaadaadkii ugu fiicnaa iyo akhlaaqdii ugu wanaagsanayd ayaa lagu sharciyey iyo mucaamalaadkii ugu wanaagsanaa ayaa markaa lagu sharciyey eh, marka waxa weeye khayr oo dhan baa ku sugan nebiga ilaahay ee muxameda calayhi salaatu wasalaam isagana waa in la aqoonsadaa oo la gartaa inuu nebi ilaahay iyo rasuul ilaahay yahay oo allah soo diray caalamiintoo dhanna loo soo diray raxmadna ilaahay caalamiintoo dhan uga yeelay una yahay rasuulkii rasuullada lagu khatimay nebi kaleo ka dambeeyo dib laga soo dirayo aanu jirin ou nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa nebiya bacdii nebiga dambeeya ma jiro waan waxaanu yahay kii nebiyada khatimaayey maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin waa rasuulkii ilaahay waana kii nebiyada lagu khatimay caalamiintoo dhan baana loo soo diray haddii nebiyada marka waxa weeye lasoo saari lahaana shareecadiisumay ku camalfali lahaayeen oo isagay taabicu noqon lahaayeen saas aaweed ba ciisa bnu maryam markuu aakhiru zamaanka soo dego waxa uu ku camalfalayaa shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu ku camalfalayaa waayo nebiga caalamiinta loo soo diray dadkao dhan baa loo soo diray yacni waxa weeye sida markaa ilaahay baa inoogu sheegay qur-aanka inoogu sheegay tabaaraka aladii نزل alfurqaana cla cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu allahi ilaykum jamiica faida qiila laka man rabbuk haddii lagu yidhahdo rabbigaa waa kuma faqul waxaad tidhaahdaa rabbiy allah rabbigay waa allah aladii kaasoo rabbaanii i barbaariyey wa rabbaa barbaariyey jamiica alcaalamiina caalamiintoo dhan makhluuqaadkoo dhan barbaariyey binicamihi nicmooyinkiisa tirada badan leh ku barbaariyey yacni kaasaa ii rabbi ah wa huwa macbuudii rabbigaasi macbuudii waa kaan caabudaya weeyi laysa lii macbuudun siwaah iima sugnaanin mid la caabudo isaga ka soo hadhay ee allaahoo qura ayaan caabudayaa cid kale ma caabudaayo cibaadada isagaan u gaar yeelaya waddaliilu qowluhu tacaalaa waxaana u daliila hadalkiisa allah yidhi alxamdu lilaah alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u sugan yahay rabbialcaalamiina oo khalaa'iqda rabbigooda ayuu u sugan yahay caalamiintoo dhan makhluuqaadkao dhan kii rabbiga u ahaa ayaa markaa xamdiga iyo mahadnaqu u sugan yahay oo isaga ayuu markaa u sugan yahay ama alxamdu jinsulxamdi xamdi oo dhan ama xamdi kastaaba allaahoo qura ayuu u sugnaaday allah baa la gaara wa kullu maa siwa allaahi caalam sheikhu wuxuu inoo tilmaamay raximahu allah haddii lagu yidhaahdo rabbigaa waa kuma waxaad tidhaahdaa rabbi allaahu aladii rabbaanii rabbigay waa allaah dheh aladii rabbaanii wa rabbaa jamiica alcaalamiina binicamih kaasoo i barbaariyey caalamiintoo dhanna iyo makhluuqaadkoo dhanna nicmooyinkiisa ku barbaariyey nicmooyinka ilaahayna lama koobi karo wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddaa istidhaahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay ma koobaysaan nicmooyinka ilaahay oo tiro kuma koobaysaan nicamka ilaahay waa fara badan yihiin waa nicmataliijaad ayaa ka mid a nicmada jirsiinta oo abuurista ah nicmatulicdaad nicmada diyaarintaa baa ka mid ah intee jidhkeenna wax lagu diyaariyey intee la ysku xidhay sidee buu markaa waxawn yani u abuuran yahay yacni waxa weeye halkaynu ka hadli lahayn saynu wax u cuni lahayn yacni waxa weeye halkuu markaa hungurigu mari lahaa yacni neeftu kay ka bixi lahayd yacni meeshu calooshu tegi lahaa yacni dheecaamadii markaysaga markaa caloosha markaa yani markay cuntadu gasho ee lagu soo daynayay ifraasaadka caynkaasee ee marka waxa weeyaan yacni ku soo daadanaya ee cuntadii burburinaya kuwa ka saaraya ee waxaweye waxa uu jidhku u baahan yahay kala baxaya ee markay ka saaraan xubin waliba waxay u baahan tahay gaadhsiinaya wixii marka waxa qashina aan loo baahnayn yacni marka waxa dariiq kalea loo yeelay oo laga saaraya midhicirada markiisa waxa la marinaya markaasay waxay waxna ka baxayaan yacni waxaweeye meelaha ay ka baxaan wax kaadi noqda wax saxra noqda akramakum ullah wax dhidid noqda yacni qaar ba waxbaa laga dhiga wax alla wuxuu u baahnaana jirku markiisa waxan waa kala hadhaya markaas waxa waxawaye nooc walba yacni halku u baahnaa ayaa marka waxayn ay tegayaan markaasaa jirku siduu isugu xidhan yahay siduu u dheeli tiran yahay siduu u abuuran yahay yacni waxa weye waa si aad iyo aad u cajiiba waa si u layaab badan waa si isku xidhan waa si nidaamsan sidaynu u hadlayno sida laynoogu talagalay inaynu u hadalno kullu daalika waxay yihiin waa wax marka habaysano allah inoo diyaariyey yaa yacni bal hadalkan aynu hadlayno ee waxa weeye aan markaa Eh, ina dhibaynin sida sahlan inooga soo baxaya oo waxa weeye qofku markuu hadlaayo yacnii xaraf walba meeshii markaa loogu talagalay ka soo bixinaayo oo ka soo saarayo midna mid aanu ku yacni xadgudbayn midna mid meeshiisii aanu ka qaadayn sida sahlan marka u soo baxaya waa shay cajiiba oo markaysa waxaa la yaab badan neefsiga iyo si aynu neefturayno yacni waxa weeye waa sida jidhkeenna loo diyaariyey iyo sida makhluuqaadka inugu hareersan inaynu ka faa'iidaysanno makhluuqaadka agagaarkeenna ah ee loogu talagalay inaan ku intifaacno sidaynu markaa uga faa'iidaysanayno waxa weeye waa laynoo sahlay nabaadka inoo soo baxaya saynu u cunayno saynu u karsanayno laynagu ilhaamiyey xoolaha yacni markaa waxa weeye hilibkooda yacni saynu ugu intifaacayno waxaasoo dhan waxa weeye waa wax isku wada habaysan weeye nicmat liijaab nicmat licdaad nicmat limdaad sida uu ilaahay inoogu arsaaqayo oo waxa weeye markaa uu mar walba inoo fidinaayo nicamkii siduu inoo ilhaamiyo yani masaalixdeena inoogu hanuuniyey addamarta yani xataa inagoo keliya maaha makhluuqaadka kale xataa xoolaha iyo bahalaa sida loogu hanuuniyey bal hadda eeg waxa weeye waa cajiib nicamka ilaahay way fara badan ya neef baa dhalanaya markuu sidaa u dhashaba waxa yacni neefkaa yari soo dhaco hooyadii waxaa lagu ilhaamiyey inay xabkiiyo wixii markaa neefqabatayn lahaa inay ka leefleefto dabeedna markaasa waxa weeye markay ka leefleefto ayuu in yar dabadeed buu kacayaa wuxuu markaa doonayaa naas buu doonayay yaa u sheegay markaysaa naas inuu jiro iyo in la jaqo iyo inuu u baahan yahay iyo inuu jaqo inay tahay addimadu kaga bilaabayaa halkaasuu markaysa markaa carabka leefleefaya siduu u socdu marka dambe naaska tegayaa naaskii buu jaqayaa jaqyaa ku yidhi ya cidda ku tidhi waa ayo inagu haddaynu is odhan lahayn markaysa markaa cid u sharxa yaa miyaynu ka dhaadhicin kari lahayn waa la jaqaa caanaa kaaga imanaya ma inagu ma ka dhaadhicin kari lahayn maya inama fahmaynayno ma garteen bal iska daa neefkee qofkaan ina fahmaynayno ay garteen yaa yidhi waa la qabsadaa waa la nuugaa jidhkan marka waxa weeye afkan laysku qabanayo carabka nuugaya soo nuugyaa ku yidhi yaa kullu daalika waxa weye waa wax ilaahay u diyaariyey waa wuxuu ilaahay ugu talagalay markaa nicamka ilaahay way fara badan yihiin dhibaatooyinkii buu inaga hayaa yacni dhibaatooyinkii buu ina gees marinayaa wixii aan maqduur ahayn ee laynoo qadarin marka waxa weeye alladii rabbaanii wa rabbaa jamiica alcaalamiina binicami caalamiintao dhan wuxuu ku barbaariyey nicmooyinkiisa wuxuu ishaarayaa shiikhu erayga rabbi in laga keenay min atarbiya in laga keenay wejigaana culammada qaarkood ayaa tilmaamay oo marka waxaa sheegay inkastoo ishtiqaaqa dee waxa weeye ishtiqaaqu lasqar haddii la yidhaahdo nadar ku sugan yahay yacni markaa sidaas haddana waxa weeye dee waa mid markaa looga horreeyeo yacni waxa weeye culammada qaarkood ay markaa waxa saasoo kale ay marka waxa tilmaameen oo bacdu ahlicilmi yacni marka ay sheegeen yacni markaa eh, inuu mushtaq min atarbiya qaarkood ay ka cabbireen laakiin lagu xambaarayo inuu ishtiqaaqii weynaa iyo ay u jeedaan marka laga tilmaamayo waxau odhanayaa marka waxa weeye raaqib alasfahaani kitaabkiisa almufradaat alrabbu fi lasli altarbiya rabbi asal ahaan waa tarbiyada buuri raaqib alasfahaani oo carabiyada aad iyo aad ugu bacdheer baa saa odhanaya wahuwa huwa inshaau shayi xaalan faxaalan ilaa xaddi tamaam waxaana tarbiyada la yidhaahdaa waa in shayga la jirsiiyo xaaladba xaalad yani markaa xaaladaha kala duwan la mariyo ee marka waxaa maraatibta ama darajaadka ah xaalba xaal looga gudbiyo ilaa halka dhammaystiranka laga gaadhsiinayo yuqaalu rabbahu farabbaahu farabbabahu wa qiila laan yarubanii rajulun min qurayshin axabu ilaya min an yarubanii yani marka wuxuu soo qaatay dabeedna asarkii safaan bnu umaya yowma xunayn uu yidhi ayuu soo qaatay safaan ibnu umaya iyo niman kale oo la socday nebiga calayhi salaatu wasalaam ghaswatu xunayn waa raaceen iyadoo iimaanku markaa weli sidii la rabay aanu qalbigooda ugu sugnaan bay nebiga raaceen dabeedna nin kale markii waxa weeye nimankii reer hawaasin ay leebabka ku soo ganeen oo yacni markaa meel aynay fila intay u soo galeen dabeedna markaa afar kun oo leeb mar ay ku wada rideen waa tii laga naxsaday yacni markaa saxaabadii saxaabo fara badani waa tayaaceen oo dadkii markaa waxa weeye cusbaa ay horraan qaadeen markaasaa ninka eh, la socday ayaa wuxuu ihi batala sixru war sixirkii waa buray buuli markaasuu ihi safaan ibnu umaya odhanaya wallaahi nin marka waxa weeye laan yarubbanii rajulun min quraysh axabbu ilaya min an yarubanii rajulun min rabiica nin qurayshi inuu imaamulo baan ka jeclahay nin rabiici inuu imaamulo bimacnaa waxa weeye haddii cidi guulaysanayso maxamed inuu guulaystaan ka jeclahay in waxa weeye markaa qoladan markaa kale liddiga inagu ahi oo reer kale ahi inay naga guulaystaan marka tarbiyadu waa barbaarinta weeye iyo maamulka marka alrabbu intuu macrifeeyo algeliyey buu ihi fi lasli altarbiya uu sidaa yidhi waa siduu sheikhuba hadda ka cabbiraayo oo markaa waxa weeye hadalkiisu ishaarayo walow sidan yaanu sariix u ahaanin calaa kulli xaal arayga arabbi hadda wuxuu inoogu fasiray sheikhu inuu markaa tarbiyadaa ka soo qaadanayo dabeedna waxa uu yidhi waa macbuudi ayuu marka uu yidhi alrabbuna macaani badan bay leedahay culammadu waxay yidhaahdeen alkhaaliq baa ka mida almaalik baa ka mida alsayid baa ka mida macaani fara badan baa erayga arabbi loo isticmaalaa ilaa ay gaadhsiiyeen qaarkood shan iyo toban macne inay markaa leedahay erayga alrabbi shan iyo toban macne inay leedahay ilaa markaa ay gaadhsiiyeen marka waxa weeye ibnu siidah wuxuu odhanayaa wallahu caza wajalla alrabu bimacna almaalik wasayid yacni markaa allah waa alrabu waxaanuu la macno yahay maalik iyo sayid buu la macno yahay maalik iyo sayid ayuu la macno yahay wa asluhu fi lishtiqaaqi marka dambe wuxuu odhanayaa fayasqi rabbahu khamran iyo markuu soo qaato wuxuu odhanaya wa asluhu fi lishtiqaaqi min altarbiya wa huwa tanshia ishtiqaaqa asal ahaan waxaa laga soo qaatay buuhi tarbiya laga soo qaatay saasoo kale ayuu tilmaamay wakadalika marka waxa weeye saaxibu taaji alcaruus isaguna saasoo kale uu tilmaamaya alrabu fi lasli macnaahu tarbiya macnaahu tarbiya inkastuu ku macneeyey calaa kulli xaal ishtiqaaqu lasqarkiyaanu ku rumoobayn laakiin ishtiqaaqa yani markaa ishtiqaaqyada kale ayuu markaa ku rumoobi karaa ishtiqaaqulakbar iyo awsat iyo ku rumoobi karaa laan yarubanii rajulu min qurayshin axabu ilaya min an yarubanii rajulu min hawaazin yasuusanii macnuhu u almuhim erayga arab alkhaaliq iyo almaalik waxa weeye waa khaaliqa wax abuura rabbi waa la yidhaahdaa almaalika wax mulkiya rabbi waa la yidhaahdaa asayid ka sayidkee mudan rabbi waa la yidhaahdaa waxaa kaloo macaanida ka mid a alrabbu almacbuud rabbi bimacnaa macbuudna waa loo isticmaalaa sheikhu markaa wuxuu yidhi wahuwa macbuudii waa macbuudkaan caabudaya weeye laysa lii macbuudun siwaah midaan caabudo isaga ka soo hadhay iima sugnaan ee eh, allahoo qura ayaan caabudayaa isagaa rabbi iyo markaa waxaa macbuudba ii ah cid kalena ma caabudaayo cid kalena ma caabudaayo wdaliilu qowluhu tacaala waxa u daliila hadalka allah uu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wejiguu ka daliishanaya waxay tahay makhluuqaadkao dhan buu rabbi u yahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin makhluuqaadkao dhan kii u rabbiga ahaa alcaalamiinna makhluuqaadkaa loo jeedaa wax allo wixii ilaahay ka soo hadhaa la yidhahdaa caalam wa kullu maa siwa allaahi caalamun wax allo waxa allah ka soo hadhay waa caalam makhluuqaadkay ka mid yihiin maxaa caalam loogu magacaabay wa calamun calaa khaaliqih waxay amaarad u yihiin khaaliqay amaarad u yihiin oo ku tusinayaan wa ana waaxidun min dalika alcaalam anna waxaan ahay mid ka mida caalamkaas yacni markaa caalamkaas mid ka midaan ahay marka allah baa lagu aqoonsadaa makhluuqaadka haddii laga fekero allah waa lagu garanaya wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu shay kastaba waxaa ku sugan calaamad ku tusinaysa ilaahay inuu keli yahay